بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتقاق اسم الفاعل من غير الثلاثي اسمka faacil غayru ثulaaثi see looga soo ishtiqaaqa muxuu ku yimaadaa yuukadu ismu lfaacili isimka faacil min alficli ayaa laga keenaa gayri hulaaثi oo gayru hulaaثiga waxaa lagu keenaa min suurati اlmudaaric ay calaa suurati اlmudaaric mudaarica suuradiisa lagu keenaa mudaaricii almabniyi lilmacluumi macluumka loo bineeyey bacda xadfi xarfi lmudaaraca xarfulmudaaracaha marka la jaro ka bacdi miimin madmuuma iyo miim madmuumaa in la dhigo fii awalihi awalkiisa wa kasri maa xaraf in la kasriyo xarafkaasu qabla aakhirihi in lam yakun maksuuran markii hore hadduusan kasrisnayn wuxuu leeyahay isimka faacil ee ka yimaada ficilka kayru hulaaiga ah khayru thulaathi marka aan leenahay waxaa ku jira rubaacigii mujaradka ahaa iyo rubaacigii masiidka ahaa iyo hulaaigii masiidka waxo dhan waa iskula jiraan ficilkaas khayru hulaahiga ah isimkiisa faacil marka aad rabto ficilkaas mudaariciisa keen mudaariciisa markaa keento xarfulmudaaracaha booskiisa miim madmuumo ah geli qabla aakhirkana kasri hadduusan kasrisnayn laakiin hadduu kasrisnaay maxaa la samaynaa awalka ayaad miin madmuumo ah gelinaya keliya tusaale mihaalu daalika akrama waa hulaatigii masiidka ah mogtahay wuxuu ku siin doonaa hulaati hal xaraf lagu ziyaadiyey iyo thulaatsi laba xaraf lagu siyaadiyey iyo thulaatsi saddex xaraf lagu siyaadiyey iyo rubaaci mujarad ah iyo rubaaci masiid inta buu kusiin doonaa akrama mudaariciisa keen yukrimu soo noqon maayo ya-daas booskeeda miin madmuumaa ah geli qabla aakhirka sooma kasrisna sidiisa udaa ukrim mid wax sharfay indalaqa hulaasi laba xaraf lagu siyaadiyey mudaariciisa keen yantaliqu qowlka miin madmuumaa ah geli qabla aakhirka maksuur soo maaha faraha ka qaad munaliqun istakfara yastakfiru mustakfirun isimkii faacil waa haysataa icshawshaba yacshawshibu mucshawshibun intaas wuxu uhi waa hulaahiyun masiid hulaahi la ziyaadiyey marna hal xaraf lagu ziyaadiyey marna laba xaraf marna saddex xaraf rubaacigii waa kanaa daxraja waa rubaacigii mujaradka mudaariciisa keen yudaxriju awalka miim madmuumaa geli qabla aakharkana waa ku kasrisan yahay mudaxrijun tadaxraja oo rubaaci alcarab lagu ziyaadiyey yatadaxraju fahuwa mutadaxrij idma-ana waa rubaaci lagu ziyaadiyey meeqa laba xaraf tadaxrajana muxuu ahaa rubaaci lagu ziyaadiyey hal xaraf idma wuu xasilay yadma-inu fahuwa mudma rubaaciyu mujarad wamaziid zalzala yuzalzilu fahuwa muzalzil waa mudaacafkii rubaaciga ishtadda waa adkaaday kanna muxuu yahay hulaasi meeqa lagu daray laba xarfaa lagu siyaadiyey ishtadda waa calaa wasni iftacala wax dheeraadkaa marka maxay yihiin hamsada iyo taada labadaasaa dheeraada ah. mudaariciise keen yashtaddu qabla aakhirka ma kasrisan yahay mase ma kasrisna kasr hadda kama muuqato haddaba kasrada qabla aakhirka marna waa daahir marna waa muqadar kasrada qabla aakhirka marna waa daahir marna waa muqadar daahirka waa kuwaan soo miisaalinay mukrim iyo munطaliq iyo mustakfir iyo mutadaxrid iyo maaragtay wixii lamid ah laakiin waxaa dhici karta kasradaas qablo aakhirka inay tahay muqadara sababta loo qadaraana marna waa litadciif marna waa liliclaal iyadoo liliclaala waa noo imaan doonta hadda waa iyadoo litadciif ah ishtadda mudaariciisa yashtaddu ayuu ku imaanaa yashtaddu markiisi hore muxuu ahaa intaan la ysku idqaamin yashtadidu qabla aakhirka kasradiisa ooma muuqato yashtadidu labadan daal si la idqaamo midka hore kasrada ah waa laga tuuraa markaas wuxuu noqonaa yashtaddu isimkiisa faacilna wuxuu ku imaanaa markiisa hore mushtadidun mushtadidun kasrada sooma muuqato labada daal midka hore kasrada ka tuur lilidqaam muxuu noqonaa mushtadun waa maksuur qabla alaakhir laakiin waa taqdiiran maxaana loo qadaray litadciif mudaacaf buu yiri almuctal ayadoo liliclaa loo qadarayna waa tanaa acaana waa hulaati hal lagu ziyaadiye akram ayuu la mid yahay yuciinu muciin asalkiisii wuxuu ahaa mucwin ayuu ahaa muciin waa isim faacil oo min acaana laga keenay markiisi hore wuxuu ahaa mucwinu ilan waxaa laga keenay acwana yucwinu fahuwa mucwin akrama yukrimu fahuwa mukrim buu la mid yahay mucwin maxaa la sameeyey kasradii waawda ayaa laga naqliyey xaggee la geeyey caynta ilan qaacidadii aa gashay idaa tacaraka xarfu lcila wa qowlahu saakinu saxiix nuqilat ilxarakatu ila saakini saxiix kasradii waa la naqliyey caynta loo naqliyey kadibna waawdii waxay noqotay saakina wa qablahaa kasra faqulibatian muciinun saasay noqotay istacaana yastaciinu fahuwa mustaciin asluhu asalkiisu wuxuu ahaa mustacwinun mustakfirun buu la mid yahay kasradaa la naqlinaa cayntaa loo naqlinaa kadibna yaa loo rogaa mustaciin saasuu noqonaa wa idaa saxat caynu lficili ficilka cayntiisa haddii ay saxiix noqoto yacni haddaan la iclaalin oo ay ka badbaado iclaal waidaa صحت caynu lficli saxat ilcaynu fi ismi lfaacil isimka faacil cayntiis waa badbaadee ficilka cayntiisa haddii ay ka badbaado iclaal isimka faacil cayntiisuna waa badbaadee tabacan lificlihi asagoo ficilkiisa ku daba jira istaxwada bimacnaa galaba waaye istaxwada calayhim shayطaan ay galaba calayhim shayطaan istaxwada calayhim ashayطaan ay halabahum asalku wuxuu ahaa in la iclaaliyo ilan istaxwada waxay la mid tahay istacwana laakiin lama iclaalin sidaasaa carabta looga maqlay haddii la iclaalinaa maxaa la dhihi lahay istaxaada ayaa la dhihi lahay sida isticaana oo kale ficilkan laakiin biduuni iclaalin bay carabtu isticmaaleen sababtu marka maxay tahay nuxaadu waxay leeyihiin carabtu haddii kelimad ay iclaalido wasan owsaanta ka mida ah hadday iclaalido kelimaadkaas hal xaboo ka mida ah ayay ka tagaan biduuni iclaalin isagoon iclaalsanayn istacaana istabaana istakaasa waxaasoo oo dhan soomay iclaalsana wixii istafcala ah oo muctalul cayni kulliisoo lama wada iclaalin hal xaboo ka miday biduuni iclaalin ka tageen si ay kuu tusaan kuwaas iclaalsan asalkoodii kanoo kale inuu ahaa kana u daliishanaya marka laakiin dhammaantood hadday wada noqon lahaayeen isticaana iyo istixaada iyo istiqaati hadday wada noqon lahaayeen asalkoodii inuu sidaanoo kale u ah wax loo daliishado lama heleen hal xaboo marka waxay kuu dhaafeen aada u daliishato barkoodii hore intaan la iclaalin inay sidaan oo kale ay ahaayeen kumaho kanaa marka lagaaga tegey istaxwada mustaxwid isimkii faacilna la iclaalin maayo lan ficilkiiba lama iclaalina istaswaba asna waa la mid mustaswib <clears throat> istaswaba wuu la toosnaaday waaye fahuwa mustaswib istanwaqa mustanwiq istanwaqa macnihiisu muxuu yahay istanwaqa aljamal macnihiisu muxuu ahaa halow iska dhiga yani taxawala aljamalu ilaa naaqa waana soo marnay wa hunaaka waxaa jirta alfaadun alfaad shaddat can ilqiyaas oo qiyaaska ka shaad noqotay isimka faacil mimaa zaada cala athalaata sida aan soo sheegnay wuxuu ku imaanaa calaa wasni lmudaaric laakiin awalka mii madmuuma waa in la dhigo qabla akhirkana waa in la kasriyo kuwan waa ka shaadoobeen maxaa ka mid ah saylun mufcam walaslu wuxuu ahaa mufcim ayuu ahaa ilan waxaa laga keenay min afcama a laga keenay akrama oo kale isimkiisa faacil muxuu ku imaanayey mufcim inuu ku yimaada la rabay markaasu wuxuu ku yimid mufcam calىa siiqati ismi اlmafcuul mima zaada calى halaaثa waa shaad marka saylun mufcam ay yihahdeen carabtu waa daad aad u biyo badan ay mumtali waxaa laga keenay min afcama ida mtala'a hadduu buuxsamo wa midluhu waxaa la mida mushab ayaa la mid ah min ashaba alkalaama idaa akharahu hadalka markuu badiya waxaa la yidhi ashaba waa hadal badiyey maxaa la rabay isim misr faacil inuu ku yimaado mushib bikasri laa haddana wuxuu ku yimid mushab bifatxihaa waa shaad marka isaguna caashib min acshaba a laga keenay acshaba maxaa la rabay isimkiisa faacil inuu ku yimaado mucshib markaasu wuxuu ku yimid caashib acshaba almakaanu fahuwa mucshib qiyaasku ah laakiin caashib buu ku yimid walaasulasalku wuxuu ahaa mucshib wa midluu waxaa lamida yaafic waariq ilaa min ayfaca wa awraqa ah laga keenay ayfaca algulaamu waa qaangaarayaa laga wadaa madaxuu la soo kacay ayfaca algulaam ida xtalam fa huwa yaafic oo nin dhallinyaro ah markaas madaxa la soo kacay awraqa ashajaru geedkii waa caleemeeyey caleem buu yeeshay maxaa la raba inuu ku yimaado fa huwa muuriq muxuu ku yimid haddana fa huwa waariq waa shaad haddana waxaan gelaynaa ya ya a ah. beytkii ku jirtay kaan dabyatin tactu ilaa waariqi salami wa yowman tuwaafina biwajhin muqasami kaan dabyatin tactu ilaa waariqi salami yaa kusoo marnay ayib min taaba walaslu wuxuu ahaa aayib buu haddana waxaan gelaynaa hulaaiga isimka faacil wixii ka shaadoobay intaas maxay ahaayeen isim faacil mima zaada calaa alaaa wixii ka shaadoobay haddana waxaan gelaynaa hulaaiga isimka faacil wixii shaad ka noqday ayib min taaba aa laga keena ayib wixii wanaagsan taaba yatiibu waa facala yafcilu wuxuu la mid yahay baaca yabiicu muxuu ku imaan jiray facala isimkiisa faacil faacil suukumi maajiris kan wuxuu ku yimid ayib oo ah feeycil faacil inuu ku yimaadaala rabay haddana wuxuu ku yimid feeycil waa shaad walaslu asalku wuxuu ahaa taayib walaslu wuxuu la jeedaa inuu saas ku yimaadaa la rabay walaslu wuxuu ka walqiyaas qiyaasku wuxuu ahaa taayib inuu ku yimaado taayib markuu ku yimaado ma sidaasaa loo dayn lahaa maxaa la samayn lahaa ya waa la cilaalin hamza loo rogi lahaa taa'ib aa la sida baa'ic oo kale wa midlu waxaa la mida shaykhun aa la mid ah oday min shaakha aa laga keenay shaakha ya shiikhu waa gaboobay waaye shaakha ya shiikh waa facala maxaa la rabay inuu ku yimaado shaayikh kadibna shaaikh inuu ku yimaado laakiin carabtu waxay dhaheen shayikh bitadciif ilyaa oo ah sida dayib oo kale waa feeji cil labada yaa-ood oo shayikh ku jirta midda horena waa zaaido midda dambena waa caynulkelimihi shayikh ilaan feeji cil midda hore waa zaa-ido midda dambena waa caynulkelimihi inaad sidaas u isticmaasho waa kuu furan tahay oo aad tidhaahdo fa huwa shay yakfi tadciif ilyaa waxaa kaloo kuu furan inaad takfiifiso see loo takfiifinaa labadan yaa-ood oo isku shidan midda hore soo saakina ma aha midda dambena waa mutaxarika middaas mutaxarikada ah oo caynulkelimaha ayaa la xadfaa maxaa kuu soo haraa markaas shaykun calaa wasni hee faylun caynteedii baa maqan tahay saasna waa u isticmaali kartaa waxaa la mid ah maata fa huwa mayit bitadciif ilyaa haddaad doontana fa huwa meytun bitakfiifiha wa ashyaba waa ciroobay fa huwa wa waa ciroobay oo min shaaba laga keenay shaaba waa ciroobay fa huwa ashyab ee dhan carabti afcal ay ku keenay maxaa la raba inuu ku yimaado ilan waa facalee shaa'ib inuu ku yimaado ashya bay ku keeneen wa cafiifun min cafa wuu dhowrsaday facalo soo ma aha waxaa rabay inuu ku yimaado caafun sida raaddun oo kale laakiin waxay yidhaahdeen cafiif calaa wadni faciil waa shaad asaguna wa khafiif min khafa laga keenay inuu faacil ku yimaado alrabadan wuxuu ku yimid faciil waa shaad siyaqu mubaalagati ismi lfaacil isimka faacil mubaalaqadiisa owsaanta uu leeyahay tugayaru siiqat ismi lfaacil isimka faacil siiqadiisa waa la bedelaa cindak kafiif shaad miya mase waa qiyaas ya maxaa tiri kafiif kafiif mashaada mse qiyaas haye ka jawaab su-aasha qiyaas miya msuashaad kitaabka aa fiirinaysa muxuu ahaay darsiga dhexdiisa wax ku muraajaceyna miya hada khaطأ laa tacud mara taaniya aw laaban siaqu mubaalaqat ismi lfaacil isimka faacil owsaantiisa mubaalaqada tuqayaru siiqat ismi lfaacil isimka faacil siiqadiisa waa la bedelaa faacil min athulaathi ayaa laga bedelaa ilaa siyaqin ukhraa siiqooyin kalea loo bedela lidalaalati cala almubaalaqa si u tusiya mubaalaqo fii kasrati wuquuci lxadathi xadadka dhiciddiisa inay badan tahay wa takraarihi takraari lxadath xadadka inuu soo laalaabtay isimka faacil sida aan soo sheegnay wuxuu tusiyaa xadad iyo xadadka qofkii sameeyey laakiin xadadkaasi ma aha xadad mukarar ah oo soo laalaabtay marka aan leenahay qaa'im wuxuuna tusiyey qiyaam iyo qiyaamkas qofkii sameeyey laakiin na tusin maayo qiyaam fara badan oo soo laalaabtay isimka faacil kuma tusiyo haddii la rabo in la yidhaahdo marka in badan uu istaagay in faacil laga bedelo meel kale loo bedelo waa laga maarmaan haddaba awsaanu lmubaalaga waa isimkii faacil oo laakiin xadadkiisa takraar uu ku jiro awsaan u gaarahayna leedahay wa tusamaa haadihi siyaq siyaqdan waxaa lagu magacaabaa siyaqu mubaalagati ismi lfaacil watanqasimu haadihi siyaq waxay u qaybsantaha ilaa qismayni laba qaybood siyaqun qiyaasiyatun awsaan qiyaasi ah kahurat fii kalaami alcarabi carabta hadalkooda ku badatay shicrihim wa narihim shicrihim wa nadmihim waxaa la jeedaa nadmihim wa narihim nadmigooda iyo narigooda ku badatay fasaxa alqiyaasu calayha in looga qiyaas qaato ayaa ansaxday likatratihaa siyaqdaas badnaanshaheeda darteed wuxuu leeyay awsaan waxaa jirta mubaalaqadu ay leedahay oo qiyaas ah sababta qiyaas looga dhigana de waa badan tahay luqadda carabigay ku badan tahay markaas qiyaasa laga dhiga waana shan wasan wa siyaqun waya qaliilatun wayata tuxfadu kamaa waradat ay can ilcarab carabkasay uga soo aroortay ayaa loo xifdinaa walaa yuqaasu calayha laakiin ugama qiyaas qaadan kartid asiyaq lqiyaasiyatu dakara alculamaa waxay sheegeen khamsa siyaqin qiyaasiyatin oo qiyaasi ah. wahiya waxay tahay facaalun bitadciifi ilcayn mifcaalu facuulu faciilu facilu awsaanu lmubaalaqa alqiyaasiya waa intaas inta qiyaaska waa shantaas facaal maxaa ka mid ah qataal mid dilid badan waaye laakiin qaatil waa dilaa yani hal maru qof dilay laakiin qataal waa nin wax dilid badan daraab waa nin garaacid badan hamaas waa nin xam badan ay tacaan fii acraadi innaas dadka sharaftooda ayuu duri og yahay yadcanu fii acraadihim kaiiran hamaas mifcaal waxaa ku yimaada minxaar nin geel qalid badan min annaxri baa laga keenay midraar min addari a laga keenay waxaa la yidhahdaa saxaabat midraar idaa kaanat kahiirat almatar haddii roobkeedu uu badan yahay yursil isamaaa calaykum midraara mihdaar alhadar kalaamun laa taa'ila taxtahu waa nin war badan war aan macno lahayn ninka maanta dhan daldalaa waxa la yidhaha mihdaar calaa wasni mifcaal facuulun waxaa ku yimaada sabuur oo min asabri laga keenay shakuur oo laga keenay min ashukri cafuwun oo ah mid cafin badan cafaa yacfu aa laga keenay faciil waxaa ku yimaada samiic mid maqal badan basiir caliim faciil waxaa ku yimaada xadirun nin digtooni badan labiqun nin aragti dheer labiq waa ninka aragtida dheer fatin waa nin dhug badan asiyaq samaaciya siyaqda samaaciga walaha awsaanun kahiiratun awsaan badan ay leedahay kayru mutarida oo qiyaas aan ahayn minha waxaa ka mid a ficiil sikiir nin sakraan badan waay waa sakraankii oo laga dhigay mubaalago sakira fa huwa sakraan soo lama dhihi jirin hadda laakiin waa sikiir shariib waa nin cabid badan sidiiq nin runsheegid badan daliil nin lunsanaan badan waay aada ayuu u lumay mifciil sida miskiin iyo mictiiq iyo mintiiq dhammaantood waxay ku wada socdaan mifciil miskiin waxaa laga keenay min asukuun xasilooni nin aan dhaqdhaqaaq lahayn kahura fiihi sukuun sukuunkiisaa batay waxba ma haysto dhaqaale ma haysto mictiirna waxaa laga keenay min alcatri ayaa laga keenay catarka nin udug badan min tiiqna min anutqi baa laga keenay nin war badan fucala inuu ku yimaadaa dhici karta humaza nin xam badan lumaza nin durid badan duxaka waa nin wax alla wuxuu arko ku qosla wixii ka hor yimaada baa ku qoslaa huzaa waa nin wixii ka hor yimaadaba ku jaasjaasaa wax alla wixii ka hor yimaada waa ku jaasjaasaa haddii laakiin meesha xada kor dhigan duxka la yidhaahdo oo calaa wajni fucla uu ku yimaado macnuhu waa isbedelaa adduxaka alladii yadxaku min annaas qofkuu la kulmo waa ku qoslaa laakiin duxka haddii la yidhaahdo bisukuun alladii yadxaku minhu nnaas dadku waa qofkay ku qoslaan haddii la yidhaahdo humaza alladii yahzau min annaas haddii laakiin humza la yidhaahdo macnaheed dadkaasaa ku jaasjaasa waayo idan cayntu haddii ay fatxisan tahay asagaa waxaa sameeya laakiin haddii saakin ay tahay asagaa lagu sameeyaa macnuu waa saas faacuul sida faaruuq waa nin kala saarid badan jaasuus nin tajasus badan xaasuus waa nin wax raadin badan laakiin taxasuska iyo tajasuska waxaa u tajasuska macnaha qofkan xumaantiisuu raadina taxasuska laakiin waa wixii khayr ah tajasuskuna waa shar fucaal sida kubbaar weyni badan wudaa iftiin badan cujaab yaa badan fucaal oo caynteedu aysan shidnayn kubaar tuwaal quraam faycuul sida qayuum oo laga keenay min qaama yaquumu markeedii hore waxay ahayd qaywuum laba waaw oo yo ay ka horeydo qaywuum qaaf iyo ya saakino ah oo laba waaw ay ka dambeydo kadibna miim ay kasii dambeydo inta usuushaa maxay yihiin qaafkaasi waa faawlkelimihii ya-dan waa zaayido waawda hore oo madmuumadaahna waa caynulkelimihi midda dambe oo saakinadaahna waa zaaido miimtuna waa laamulkelimihi meeqa zaa ku jirta laba oo kale ah ya-da iyo waawda dambe waa feeycuul maxaa la sameeyey haddaba waawdii iyo ya-dii ayaa labadooda markii waawdii ya loo bedel la isku idqaamay ida ijtamacat ilwaaw walya wasabaqa axdumaa bisukuun qulibat ilwaawiya uqimat ilyaa filyaa maxay noqdeen markaas qajuum feycuul waay u istaagid badan maamulid badan fucuul subuux iyo quduus mid daahirsanaan badan oo nasahnaan badan mifcal sida mikarun mid rogaal celis badan mifarun mid carar badan midcan mid durid badan siyaqun yastawi fiiha siyaqun yastawi fiiha almudakar walmuanaf siiqooyin waxaa jira mudakarkii muanafka isku si loogu isticmaalo laakiin markii waa markii mawsuufka uu joogo sida caadiga ahna mudakarkii muanafka maxaa lagu kala saaraa calaamatu taaniitin laakiin middaan calaamatu taaniitin ma wadato rajulu mictiir imraatu mictiir waa isku mid see lagu kala fahmaa mictiirkan waxaa loola jeedo mudakar iyo muanaf ya mawsuufka rajul iyo imraa mawsuufkaasa lagu kala fahmaa laakiin mawsuufkaas hadduusan joogin waa in calaamatu taaniif la helo rajulun micطaa wax bixin badan imraatun micطaa rajulun miskiin imraatun miskiin miskiinatun ina yihahna waa dhacdaa rajulun cajuuz imraatun cajuuz qaar kalena wuu ka tegay sida faciil oo kale waana kuwii ugu caansanaa oo weliba faciil sida kaxiil yastawi fiihi اlmudakar wاlmuanas waxaa leedahay rajulu kaxiil imraatun kaxiil rajulu qatiil imraatun qatiil haddii aysan jirin mawsuufka waa intaa la raaciyo oo la yidhaahdo haadaa qatiilu bani fulan wa haadihi qatiilatu bani fulan waa in saas la dhaho oo muanaska taa la raaciyo wallahu aclam intaas ka duwan